بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد waxaan in شhaء allahu ku soo jirnay kitaabkii matn اأjrumiya su-aalihii ayaan gudagelaynaa waxaan ku dhex jirnay baab اcawaamil الdaakilati calى اlmubtada'i wاlkhabr ayaan ku dhex jirnay baab اcawaamil الdaakilati calى اlmubtada'i wاlkhabr cawaamisha uu mubtadaha iyo qabarka gasha oo ku camal fasha aye sayd calen ka bilowna cawaamishaasu waa meeqo qaybood saddex qaybood qaybta ugu horaysa qaybta ugu horayda kaana wakhwaatuha la yidhahdaa waa meeqa waa meeqa waa meeqa waa meeqa saddex iyo toban wey saddex iyo toban wey in tirada aad layskaga sugaa kaana wakhwaatuhaa waa qaybta ugu horeyda waa saddex iyo toban saddex iyo tobankaas maxay yihiin ma xuruufa ma asmaada ma afcaala maxay yihiin afcaal weeye waa saddex iyo toban waana saddex iyo toban ficil afcaal weeye dhammaanteed waa la gartay qaybtaas mubtadaha iyo qabarka qaabkay ugu camal fashaa tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabar mubtadihii magaciisi ism a loo bixina wayna godaysaa godkii hore mid aan ahayn khabarkiina khabaru kaana waa akhwaati a loo bixinaya wayna nasbinaydaa waa kor dhigaysaa nasb nasbayba saaraydaa oo ka bedelaydaa rafci qaabkaasay u camal fashaa kaana wa akhwaatuha amtiladeeda iyo exraabteedana waan soo qaadan qismiga ku xiga baab اlcawaamil daakilati calى اmubtada wاlkhabr ina wa akhwaatuha maa sha allah ina wa akhawaatuha ma asmaa mase afcaal waa xuruuf wey waa meeqa waa lix ina wa akhawaatuha waa lix waana lix xaraf lix weeye waana lix xaraf lixdoodu صaxiix waa garannay lixdaas mubtadihiya khabarka qaabkay ugu camal falaan mubtadaa waa nasminayaan khabarkana waa godayaan godka hore god aan ahayn maa sha allah waa hagaajiday qismiga saddexaad oo ka mid a ah baabu alcawaamil daakilati cala mubtada wاlkhabr waa maxay danna wa akhawaatuhaa danna akhwaatuhaa maxay yihiin ma asmaa ma afcaala maxruufa afcaal weeye tiradoodu waa imisa mustaf ka qaado waa meeqa maasha allah toban wey sax toban wey tobankaasu tobankoodu maxay yihiin waa afcaal wey waa toban waana toban ficil wey waa afcaal dhammaantood qaabkay u camal falaan mubtadihii iyo qabarkii labadiiba waa nasriyaan laba mafcuulay ka dhigtaan mafcuul awal iyo mafcuul haani maasha allah waa hagaajiday waxaan bilaabaynaa tabiiqintii marka ina iyo khawaadeedii ina a ugu horayda misaalkeeda musa ina zayda qaa'imu raab صaxiix ina zayda qaa'imu aad tidhi soo ma haye maasha allah waa hagaajiday allah ku hagaajiyo na waa ka soo gudubnay an na aa ku xigta misaalkeedii ana allaha calimu haye icraab ma sha allah laakiin aamilki caamilkii ma la sheegay eh. mansuubun bana ma tiri waa hagaajid waaya na waana laakina qaama alqawmu laakina amran jaalisun icraaq eh, eh xarfu istidraakin wa naصbin صaxiix صaxiix maasha allah axsanta waa yahay kaana kaana صaxiix asadud allah yuwafiik haya walayta layta camran shaakisun صaxiix alla yuarfiika waa yahay waa lacalla lacal lacalla maa allah lacala alxabiiba qaadimu alxabiiba صaxiix alxabiiba ism lacalla صaxiix maasha allah axsanta waa hagaajida macnaa laga rabaa inna iyo anna maxay faa'iideeyaan ha xagga macnahaan maxay faa'ideeyaan habeen adugu maila socotaa haye ina iyo anna maxay faa'iideeyaan tawkiiday faa'iideeyaan intaas matni ay ku tihin la dog waad ka baxday waa kaa hoos baxa ah. so kuguma qorna wa ina wa ana litawkiid maysan kugu qornay kitaabka intaasay faa'ideynaysa macnuudu waa intaas tawkiid adkayn qadarka la adkaynayo waaye nisbada oo khabarka loo nisbay isimka ayaa la adkaynaya aada loo adkaynaa laakiinna maxay faaideen istidraag صaxiix kacanna maxay tusaa tashbiih layta maxay faa'ideydaan tamani lacalla maxay faa'ideydaan taraji iyo tawaquc taa labay faa'ideydaan صaxiix waay wamaa danantu waa akhawaatuhaa danno iyo akhawaadeydii ma joogto haye dhanna waxaa la rabaa mubtadiyi khabar inta keento inaad dhanna gelido oo mubtadiyi khabarkii labadiiba ay nasbido danantu zaydan mundaliqan icraab mhm. maasha allah allah ku barakeeyo xasibtu xasibtu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. alxabiiba sha allah waa hagaajiya khiltu haye khiltu khiltu maa sha allah haye khiltu hilaala laaixan khiltu <laughs> ficl wa faacil alhilaala maa sha allah haye laaixan <laughs> maa sha allah khayr allah ku sii waa yahay وزعمت زعم اها اها اها اها بكرا ما بكرا وعي رابطي زعمت بكرا صديقا اها اها ما شاء الله رأيت رأى ما شاء الله ايه الصدقة ايه منصوبا ايه منجيا صحيح ايه maasha allah waa hagaajide khayr allah ku siiyo wa calimtu calimtu ahi mafcuul awal bicalima صحيح هاي ووجدت هاي ووجدت هاي ما شاء الله هاي هاي اها allah ku barakeey wtakadtu wtakadtu itakadtu haya haya amay muxamadan qayr allah kusi waa hagaajiday jacala مبني صح صح البابا هيا maya jacaltu lkhashaba baaban baaban baaban al male marka صaxiix maasha allah waa hagaajin waxaa ku xiga samica samictu haye haye haye icraab ها ها maasha allah allah idin barkeey haye waa la hagaa waa hagaajideen marka casharkaan akrinaynaa insha allah baabu nacti haadaa midkaanu baabu nacti sifadii baabkeedii weeye nacti iyo sifo waa isku mid waa tilmaan tilmaan wey tilmaan baabu nacti haadaa midkaanu baabu nacti sifadii baabkeedii weeye ama tilmaamtii baabkeedii weeye tilmaan haddii layidhi mid la tilmaamayaa jira haddaan idhaahno zaydun zayd waxaan idhi xadara zaydun zaydaa yimid alcaalimu oo caalimka ahaa alcaalimu waa sifo yay tilmaamee zayd zaydna waa kii la tilmaamayey caalimnimaduna waa tilmaantii ama waxaan idhi albaytu waasicun gurigu waa mid ballaaran albaytu ama waxaan idhi haadaa baytun kan waa guri waasicun ani haadaa baytun kan waa guri gurigoo waasicun ballaaran waasicun waa tilmaan waa yaa la tilmaamaa baytka guriga waxaan idhi haadaa rajulun mawiil waa nin dheer dawiilnimadu waa tilmaam rajulku waa midka la tilmaamayo sidaasaan nidhi marka tilmaan haddii lagu yidhi shayaa la tilmaama baabu nacti haadaa midkaanu baabu nacti sifadii baabkeedii weeye annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti kan la tilmaamaa fii rafcihi mancuudka la godidiisuu ku raacaa wa nasbihi mancuudka la kordhigidiisuu ku raacaa wa khafdihi mancuudka la hoos dhigidiisuu ku raacaa wa tacriifihi mancuudka la macrifayntiisuu ku raacaa wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisuu ku raacaa annactu nactiga waa tilmaamtii taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti midka la tilmaamayo shan shay laba ka ku raaca shan shay laba ka horta isimka waa soo ogaanay icraabta saddexuu ku leeyahay soo maha walilafcaali min daali walilasmaai min daalika alrafcu wاnasbu wاlkhafdu marka isim saddexdaasuu leeyahy isim kasta saddexdaas mid ka mid wey ah, rafcu nasbu khafdu in isimku waxa weeye waa waa marfuuc ama waa mansuub ama waa maqfuud maqfuud iyo majruur waa iska mid saddexdu mid ka midaya sooma saddexda isku mar noqon ma laba ka midana isku mar noqon ma laakiin mid ka miduu yahay soo maaha mancuudku midba saddexdaas midkii uu noqdo nacti waa ku raaca ah, sifadu waxay raaceen midka la sifaynayo waxaa tidhi haadaa baytun hadda baytun waa maxay waa rafcisan yihin soo maha icraabkii muxuu joogaa rafco haadaa baytun waasicun aad leedahay waasicun waa rafcine ma dhihi kartid haadaa beytun waasican a lagula yaaba waxaa luu leeyahay sifadii iyo kii la sifeynaysa is kala duunaada icraabka waa inay israacaan isku wada maraan waxaad tidhi haadaa rajulun dawiilun ma dhihi karna haadaa rajulun dawiilan maya lama dhihi karno waa in kan la tilmaamaa iyo tilmaamtu israacaan oo icraabka isku raacaan waa inay israacaan haddii uu nasbisayna waa sidaas ra'aytu rajulan inaan arkay dawiilan aan leedahay rajulan soo ma dhihin dawiilan ma dhihi karno ra'aytu waxaan arkay rajulan dawiilun ma dhihi karno dawiilnimadu ah, dhililkuusoo sifo maahan sifadu kan la sifaynayo icraabka ku raace kaasu wuxuu icraabanya iraabka maa shaqalka kaasu wuxuu icraabanyay ku raace wa khafdigii ku raacay lahoosdhigidiisa haddii midka la tilmaamayo uu hoos dhigan yahay sifadana waa in la hoos dhiga waxaan idhi marartu waxaan soo maray birajulin nin dawiilin ma dhihi karo dawiilun ma dhihi karo dawiilaan ma dhihi karo marartu birajulin dawiilin ah. haadaa kitaa haadaa kitaabun mufiidun aan leedahay ah. kan la tilmaamayay tilmaantu icraabta ku raaci kaasay ku raaceen annactu nactigu taabicun waa mid raaca lilmancuuti midka la tilmaamaa fii rafcihi mancuudka la godidiisu ku raaca wa nasbihi mancuudka la kordhigidiisu ku raaca wa khafdihi mancuudka la hoosdhigidiisu ku raaca wa tacriifihi mancuudka la macrifayntiisu ku raaca wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisu ku raaca tacriif iyo tankiir waa wax noo cusub baabkeedii insha allahu galabtaan gaaraynaa isim kasta labu mid ya macrifo nakiro waa labadaas mid ka mid a macrifo waxaa loola jeedaa isimkan marka lagu dhawaaqo cidda uu ku dhacwayo magac u yahay waa la yaqaana ah, isim waa magac soo maahan magacan waa la yaqaanaa cidda uu magac u yahay waa la yaqaana kaas macrifaa la yidhaha midna waa maxay marka lagu dhawaaqo magacaasu shayga uu magaca u yaho ku dhacaya lama yaqaano si gaara ah looma yaqaano nakira la yidhaha kaas waa macrifo iyo nakiro hadda haddaan idhaahdo fiiri waxaan idhi maalan maka almukarama magacaasu meeshuu ku dhaca ma la yaqaano magaalada uu magac u yahay ma la yaqaano ama waxaan idhi qaahira qaahira magacaas ma la yaqaano meeshuu ku dhacayo waa la yaqaano marka kaas macrifa la yidhaha laakiin waxaan ku idhi baladun baladun magaalo ma midu ku dhacay miya la yaqaano gaara mid gaara maba ku dhacaya m maba loogu talagelin mid gaara ah. marka waa noo soo socdaa baabkeeda lakiin hadda inaan wax ku ogaanaan rabna hadda wuxuu naga soo galay baabka aan ka hadlayni laakiin isagoo baab gaaru noo soo socda macrintana kilo insha allah oo kanuuba noogu xigaaba bal waaba isku baabba gadaalu kala socda marka macrifo waa isim la garanayo cidduu ku dhacayo oo uu magaca u yahay nakiro waa isim cid gaarada aan loogu talagelin shay gaara maba loogu talagelin marka haddii lagu dhawaaqo ma garan kartid cidda loola jeeda durbaba isla marka hore lama garan karto marka fiiri kan la tilmaamaya ama macrifu noqo ama nakiro maxayl wax kale ma jiraan oo isim hadduu macrifo noqdo oo magac ku dhacaya shay gaar uu noqdo ifaduna ifo gaaray noqe macrifay noqe iyaduna hadduu nakiro noqdo magac guud noqdo cid gaara ku dhacayna ifaduna ifo guuday noqona markaa shantii waa maxay icraabta awjuul icraab waa saddex rafcu nasbu khafdu isimku saddexdaas miduu noqona kan la tilmaama rafcu nasbu khafdu saddexdaasu mid qaadana ama marfuucu noqona ama mansuubu noqona ama maxfuudu noqona soo maaha صifadu saddexdaas mid ku noqday ku raaci macrifo iyo nakiro isimku labadaas miduu noqona ama macrifu noqona ama nakiru noqona midkii isimku noqdo ayay sifaduna ku raaci hadduu macrifo noqdo sifaduna macrifay noqona hadduu nakiro noqdana sifaduna nakiray noqona waa intaas intaas waa lifahman u malayn annactu tilmaantii iyo sifadii taabicun waa mid raacaya lilmancuuti midka la tilmaamayo la sifayna fii rafcihi mancuudka la godidiisuu ku raaca haddii la godo mancuudka sifadana waa la goda waa ku raacay wa nasbihi mancuudka la kordhigidiisa ayuu ku raaca haddii mancuudkii la nasbiyo la kordhigo sifadana waa la kordhiga wa qasdihi mancuudka la hoos dhigidiisuu ku raaca haddii mancuudkii kii la tilmaamaya la hoos dhigo sifadana waa la hoos dhiga wa tacriifihi mancuudka la macrifayntiisu ku raaca haddii uu noqdo isimka la tilmaama macrifo magac oo shay gaara loogu talagalay khalaas sifaduna macrifay noqonay ayadana waa shay gaara loogu talagalay wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisu ku raaca haddii uu noqdo isimka la tilmaama mid oo nakira oo shay gaaroo la yaqaan aan ku dhacin shay gaara ku dhicin maa sifaduna waxay noqonay nakiro iyadana miisaanki marka waa kana waa la tabiiqina marka fiiri taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zaydaa istaagay zaydkaasoo alcaaqilu midkii caqliga lahaa ah qaama zaydun zaydaa istaagay taas waa la wada fahma icraabta qaama ficlu maadin mabniin cala alfatxi laa maxalla min alcraab zaydun faacilu qaama marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri alcaaqilu marka waa صif waa صifu zaydka laga sifayna zaydka laga sifayna zaydka icraabkii saddexdii isim qaado jiray muxuu qaatay rafci waa rafcisanyi ila faacile faacilna muxuu ka mid ahaa toddobadii la rafci jiri toddobadii la rafci jiru ka mid aha zayd marka rafcu qaatay sifadu waa ku raacee zaydkaasoo alcaaqilu midkii caqliga lahaa waa ku raace alcaaqilu alaleey lama dhihi karo qaama zaydun alcaaqila alcaaqilina lama dhihi karo waxaa laazima inaan idhaahno alcaaqilu alcaaqilu marka waa craabayna waxaan leenahay alcaaqilu صifatu zayd waa zayd tilmaamtiisii alcaaqilu صifatu zaydi wa صifatu lmarfuuci marfuuc mid godan sifadiisana waa la godaa saasaan leenahay wa صifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi akhiri intaas ma la fahmo alcaaqilu صifaةu zayd horta waa zayd tilmaantiisii wa صifaة اlmarfuuci mid godan tilmaantiisna marfuucun waa la godaa wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri waay wa ra'aytu waxaan arkay marka yana ka gudbin maanaan dhammayn zayd tiriya macrifo iyo nakiro waa macrifo waxaadna ku garanay inuu macrifo yahay macrifadu waa magac shay gaaru magac u yahay nakiraduna magac guud wey oo dad ka dhexeeya ama ashyaa kale ka dhexeeya hadda zayd ma dadkao dhan a la yidhaha zayd mase nin gaaraha la yidhah nin gaaraha la yidhaha khalaas waa macrif sidaasaad ku garanaysa macrifadu waa shay gaara ah magaciisa waa shay gaara ah. nakiraduna waa shay guud marka zayd dadkao dhan magac uma ah zayd waa nin gaara soo maaha waa macrifu marka magacan zayd la yidhaha waxaa loo dejiyey wiilkan markii hooyihiis dhashay ala yidhi marka loo dhawaaqa wiilasha kale see looga garana markaasaa la zayda loo bixi zaydow marka la yidhaha wiil kale madax taagima khalaas isagaa keligii soo istaaga soo ma marka waa magac shay gaara loogu talagalay zayd marka waa macrifu zayd soo maahan alcaaqiluna waa macrifu ashaasaad ku garanay sidiisama isimka alla gelshaaba macrif waxaa lagu yihi zaydka midkii caqliga lahaa wey maahan mid kale midaan caqli lahaynaa jira kii caqliga lahaa wey midkaa marka waa mid gaar oo laisla yaqaan waa mid gaar laisla yaqaan waay marka zayd macrifuu noqday sababtuu ku macrifoobay waxaa la idhahdaa calam waa ism calam calam macnaheedu waxa w waa ism shay gaara loo dejiyey waa noo soo socdaa insha allah alcaaqilu waa ku raacay macrifanimadii oo isaguna macrifu noqday asagana inuu macrifo yahay asha u daliil ah. ashaasaa lagu gata wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zaydaan arkay zaydkaasoo alcaaqila midkii caqliga lahaa ah midkii caqliga lahaa zaydan waa midkii la tilmaamayo alcaaqilana waa tilmaamtii zaydan icraabtii muxuu qaatay awjulraab saddexdii muxuu qaatay nasbu waa mansuub alcaaqila nasbiyuu ku raacay ma banaano wax kale alcaaqilu ma banaano alcaaqiluna ma banaano maanta maxaa yeelay mancuudkiyaa nasbisan macrifadiina waa sidii zayd waa macrifo waa isim loo dejiyey shaksi gaara alcaaqilana waa macrifo ashana tusa inu macrifayd marka waa ku raacay wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd zaydkii alcaaqila ee midka caqliga laha ahaa wa ra'aytu alwaaw xarfu caطfin ra'aytu ficlu wa faacilun zaydan mafcuulu bihi mansuub bira'aa wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhiri alcaaqila صifatu zaydin wa صifatu mansuubi mansuubu zaydu sifo u yahay mid nasbisan midkii laga sifeeyana waa la nasbiyaa alcaaqila صifaةu zayd wa صifaة اmansuubi mansuub wa calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhirih wa marartu waxaan soo maray bizaydin zaydaan soo maray zaydkaasoo alcaaqila midkii caqliga lahaa marartu bizaydin zayd icraabtii awjulicraab muxuu u qaatay maanta khafd waa jaranya ama waa khafdisanya alcaaqili aan leenahay sifaduna waa ku raaci ma khilaafi karto ma dhihi karno alcaaqila alcaaqili aan leenahay alcaaqila waa mamnuuc alcaaqiluna waa mamnuuc maxaa sifadu waxaa la rabaa la sifeeyaha inay raacdo midka la sifaynaa oo la tilmaamaa kaas waa inay ku raacdo ixraabka marartu alwaaw xarfu cadfin marartu ficlu waa faacilun bizaydin albaau xarfu jarin waa xarfu hoosdhiga soo maaha zaydin ismun majruuru bilbaai badaasaa lagu hoos dhigo wa calaamatu jarihi inuu hoos dhigan yahay wa calaamatu khafdi iyo calaamatu jari waa isku mid jar iyo khafd wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akhirihi jaar majruur meeluu ku dhowuu rabaa aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimararta khalaas marra ku dheji alcaaqili صifaةu zaydin wa صifaةu اlmajruuri majruur mid hoos dhigan sifadiisa waa la hoos dhiga wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhirihi zaydin raabti awjuud raab khafduu qaatay ama jar alcaaqili waa ku raacay zayd macrifiya nakiro waa macrifu ila waa ism shay gaara loo dejiyey alcaaqilna waa ku raacay macrifunimadu ashaa ku maxfuud nakiradii nooma miisaalin inaad tidhaahdo maala zaaranii waxay soo booqday rajulun rajulko kariimun ah. zaaranii waxay soo siyaartay rajulun nin rajulun fiiri waa nakiro maxaa yeelay rajulun waa magac ka dhexeeya rijaashoo dhan qof gaara lama yidhaha rajul waa nakiro soo maahan zaaranii waxay soo siyaartay rajulun rajulko kariimun fiiri kariimun oo wanaagsan kariimuna waa nakiro iyadu waa nakiro kale marka hadduu yahay manquudku nakiro sifaduna waxay noqonaydaa nakiro ka soco waalmacrifatu macrifadii khamsatu ashyaa shayaalo shana weeye macrifo iyo nakiro hadda gelayna maxaa la yidhaha macrifo maxaa la yidhaha nakiro macrifada marka waa lagu tirina nuucaas iyo nuucaas iyo nuucaasa macrifa a lagu leeyahy nakiradana qaacido guudaa lagu si inaad ku raadsato saasay kale yihin macrifada ayadaa lagu siimaya qaacido guudo lagu raadiyey ee waaba lagu tirina nuucaas iyo nuucaas iyo nuucaas wey laakiin nakirada qaacidda lagu sheega ood ku garatay meeshaad ku aragto macrifada lagu tirina waaba shan shayba waalmacrifatu macrifadii khamsatu ashyaaa shayaalo shana weeye isimka wax ka dhexee male inuu macrifo ya inuu nakirayn macrifo waa isim marka lagu dhawaaqo daatada loo isticmaala oo magacaan ay ku dhacayo waa la garana nakirana maya ah. alsmu e, waa isimkii shanta ka bedelo wlmacrifatu macrifadii hamsatu ashyaa waa shayeelo shan alsmu waa isimka isimka almudmar mudmarka ism mudmara ism mudmara maanta lagu bari ma waa taqaan waa labiyo tobankii اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب waa taqaana kulligood waa taqaana laba mutakalima iska lahaa ama lilmutakalimi waxda hal qof oo hadlaa rag iyo doon midku rabahaado muxuu leeyahay ana wanaxnu lilmutakalimi wamacahu غayruhu aw ilmucadimi nafsuhu anta lilmukhaaabi lilmufradi اmukhaaabi waanti lilmufradati اmukhaadaba waantumaa lilmukhaadabayn waantum lilmukhaadabiin waantuna lilmukhaadabaati wahuwa lilghaa'ibi wahiya lilghaa'ibati wahumaa lilghaa'ibayn wahum lilghaa'ibiina wahuna lilghaa'ibaat soo bart alxamdu lilah dhammaan damaa'irtu waa macrifo macrifaday ku jiraan ah, laba iyo tobankood damiir meeshaad ku aragto waa macrifo ah, bal inta macrifaa asagaa u macrifo badan marka laga reebo magaca ilaah macrifo waa shay la yaqaani mogta wax la yaqaan waxaa loo oqo ogiya waa allah magaca alle xagga dhiga saga wax walba isagaa loo oqo ogi ah, qisayba sheegeenba siiba weeyaan wuxuu dhihi jiray ismullaahi acrafu lmacaarif inta macrifo magaca ilaahayaa u macrifanimo badan marka waxaa la yidhi markuu dhintay kadib aa ru'yo lagu arkay siiba wehiyow ilaahay xuu kugu sameeyey qayr iyo nimca ilaahay isiiyey maxaa waxyaalahaad acmaasha aad samayday kuwa cajaa'ibka aad kala kulantay oo lagugu karaamay maxaa ka mid ah? a qawlii ismullaahi acraf lmacaarif <laughs> hadalkii aan dhihi jirnay magaca allah wax walba u macrifaysan kii a wuxuu yidhi qayr badan alla iga siiye oon ku liibaano marka damaairtoo dhan waa macrif dhammaan ayagaana uwa macrifo badan marka laga reebo magaca alle alismu isimka wey isimka almudmaru mudmarka naxwu ana wa anta misaalu kaaga soo qaata kaaga dhigay waxaa rabay inuu wahuwa ku daro si saddexdii qayboodba uu wax uga sheego ana maxay u taagan tahay mutakalim wa antana ah, khidaabkii huwa oo qaybadii inuu ka soo qaado ahayd laakiin waa la yaqaana kaas waa koo shantii labo walismu isimka alcalamu calamka isim calama waxaa la yidhahdaa maa wudica limucayan isim calama maxaa la yidhaahdaa maa wudica limucayanin waa magac markii la bixinaayo loo dejiyay shay gaar ah shay gaar ah maa wudica limucayanin waa magac markii la bixinayeyba loo bixiyey oo loo dejiyey shay gaar ah kaasaa la yidhahdaa calam marka nuuca labaad waa calam alcalamu wاlsmu اlcalamu naxw naxw zaydin wa makata zayd iyo maka zayd wuxuu kaaga soo qaaday wixii caqli leh magac loo dejiyey makana muxuu kaaga soo qaaday waxaan caqli lahayna malaa yacqila marka fiir adiga zayd markii la bixinayo ugu horeeye lagu dhawaaqayey wiil gaar aha loo dejiyey si wiilasha kale looga garto oo marka loo dhawaaqayo loogu dhawaaqo ma ahan magac loogu talagalay inuu ka dhexeeyo wiilashoo dhan ama raggoo dhan maaha ma aha waa magac markii la dejina loo dejiyey deeso gaar aabba kasta ama hooyo kasta markay carruuray dhaleen u dejinayaan magac magacaas maxaa loogu talagalay magac gaara oo uu leeyahay oo lagu yaqaan oo loogu yeero soo ma oo marka loo dhawaaqay loogu dhawaaqo saas wey marka waa la mid maka almukarama maka marka la leeyahay magacaas magaaladaas gaarka oo kacbadu ku dhex taallo ayaa iskale magaalooyinka o dhan miyaa la yidhaha maka lama yidha marka waa magac gaara magaaladaana si gaara loogu dejiy haddii labadaas laguu sheegay dhammaan waa inaad fahamtaa shay magac kasta oo shay gaara loo dejiyey calamaa la hadda haddii lagu yidhi ayaa yaa gacanta taagaa miaal ku daraya adig zayd waa magac gaara waa calab haye mid kale sheeg oo la mida cabdullaahi oo kaa saasaan rab magacagaaba lagu daraa ha ilaa nin kasta magaciisa waa calab ha soo ma nin kasta magaciisa waa calab ilaa isagaa gaar loogu deji isagaa gaar loogu deji marka la bixinaya waa loogu magacan loogu baxshay in asaga lagu oqonso loogu yeelo soo ma jeedin ee dhammaan rijaashoo dhan miya cabdullahi la wada yidhah ma la yidhah waa kaasa marka dhammaan qof kasta magaca gaarkaahi loo baxshay magacna dadku ka dhexeeya midna waa qofka mid u gaara haddii la yidhaha rajul hadda dadko dhan raggo dhan u ka dhexeey sooma nin kastoo qaangaaraa ah la yidhaha rajul imra'atun haddii la yidhahdana dumarkii u ka dhexeeya marka kaas iska da laakiin qof walba magac gaara soo ma laha midkaasaa la idhaha calam magaalo kasta soo magac ma u gaara haddaan idhaahno muqdisho ma magaalooyinka dhan muqdisho la yidhahdo haddaan idhaahno hargeysa magaalooyinka dhan ma hargeysa la yidhahdo haddaan idhaahno garowe ma magaalooyinka o dhana garowe la yidhahdo haddaan idhaahno baydhabo magaalooyinka dhan ma baydhaba la yidhahdo haddaan idhaahno kismaayo ma magaalooyinka dhan waa kismaayoa haddaan idhahno beledweyne fiiri dhammaan magacyadaas waa maxay waa wada calab magacyadaasoo dhan waa wada calab maxaa yeelay waa magac meel gaara loo dejiy dhammaan dadkana qof walba rag iyo dumar magaca isaga uu leeyahay tusaalaha ka qaado kaas waa calab marka ism calama maxaa la ydhaha mawdica limucayanin shay gaara waxa loo dejiye wey shaygaas wuxuu noqon karaa caaqil tusaale wax caqlina in loo dejiyo wuxuu kaaga soo qaaday zayd faatima xawaa wuxuu noqon karaa malaayacqil wuxuu kaaga soo qaaday maka dhammaan malaayacqilka kaleeto adugu oga qiyaaso marka sidaas labaan marayna hadda shantii midka koobaad waa ism mudmara oo macaarifta ka mida kan labaadoo macaarifta ka mida macrifada ka mida waa isimka calamka saddex walismu lmubhamu kan saddexaad waa isimka mubhamka isimka mubhamka laba qaybooda isla soo gelay ism mubham marka la waa labo su-aashaas marka lagu weydiiyo jawaabta saxda ah bix ism mubhama waa labo waa labo maxayn labadaas waa ismu ishaara iyo ismu suul labadaas wey ah, ism mufrado waa labo ismu ishaara iyo ismu suul ismu ishaara isagaa wax kaaga sheegayba naxwu haadaa kan mufradka mudakarka ah lagu ishaara hal shay oo mudakara oo lab ah lagu ishaara wahaadihi mufrada mucanafa lagu ishaara hal shay oo laakiin mucanaf oo dhadig ah a lagu ishaara wahaulaai jamaca lagu ishaara jamacaas mudakr iyo muanaf waa isku mid haulaai a la yidhahdo marka saddexdaasuu kaaga soo qaada mufrad mudakra maalan hal nin oo kale markaad ishaarayda maxaa leedahay haada mufrada mucanafa haadihi marka waxaa la rabay inuu ku daro msano mudkr haadaani aad leedahay haadaani musano muanasana haataani jamac wuxuu rabaa ha ahdo haaulaa ha kala qaadi marka halkaas waxaa leeda intaas waxaa leedaha ismu ishaara haadaa haadihi haadaani haataani haaulaa'i shantaas maxaa laisku yidhahdaa ismu ishaara waa macrifo inay macrifo tahay waxaad ku fahmaysidaan fiiri waxaan ku yidhi haada fiiri hadda qofkaan ishaarada ma taqaanaa idinku ya soo idima cadda maxaa lagu garanaa ishaarada aan ku daray farfiiqiddaa lagu garanaa ah. waxaan leeyahay haada haddaan raba jawaalkaanan ishaara mobaylkaan haada ah, haada illa waa mufrad mudakere eh. mudakerku waa waxaan muanas macnihiisu ahayn haada aan leeyahay haddaan raba waxaan leeyahay haada fiiri kitaabkaanan ishaara haada kitaab waa mufrad mudakere haada haada soo ma jeedi haada marka waan isimka inuu macrifo yahay shayga loo isticmaalo hora ka fahmay haada aan leey masjidkan ishaara haada marka haada magacaas cidda aan u isticmaalay soo kuma cadda khalaas macrifo wey marka macrifo waa wax la garana haadihi aan leey fartaan aan ishaara haadihi aan leey haadihi haadihi laban ishaar waxaan leeya haadaani haadaani labadaas laban ishaara laba faro laba mucana safiir ha haataani haataani aan leeya waxaan ishaara jamc waxaan leeya haaulaai aan leeya haaulaai haaulaai kuwaan badan marka waa macrifo ismu ishaara waa macrifo haadaa haadihi haadaani haataani haaulaai waxaa ismka mfradkaa soo gelaya ismawsuul ismawsuul ismawsuul waa aladi mfrad mudakra alati mfrada muanasaan aladaani musana mudakra alataani musana muanasa aladiina jamc mudakra allai jamc muanasa kuwaasna waxaa la ihahdaa ismawsuul ismawsuul aladi mfrad mudakra alati mfrada muanasaan aladaani musana mudakara allataani musana muanasa alladiina jamc mudakara allaa-i wallaa-i yaa isra soo maaha wallaa-i allaa-i jamc muanas khalaas marka ism mawsuul iyo ismu ishaara labadaas qaybood maxaa laysku yidhaha mubham maasha alla ism mubhama maasha allah ism mubhama macrifaday ka midi labadaas qaybood macrifaday ka midi waa qismigii saddexaad waa isimkii saddexaado macrifa kan koobaad wuxuu ahaa mudman kan labaad wuxuu ahaa calam kan saddexaad wuxuu ahaa ism mubhama waaya walismu isimka waa isimka almubhamka naxwu haadaa wa haadihi wa haaulaa'i walismu iyo isimka alladii isimka fii dhexdiisa alalif walam ay ku jirto isim kasto al ay ku jirto naxwu arajul ninkii fiiri wlqulaam wiilkii al haddii la gelsho waa qof la garanayo waa qof la garanayo haddaan ku idha ir adiga haddaba isku mida haddaan ku idhahdo maanta ninaa noo yimi haddaan ku idha iyo haddaan ku idhahdo maanta ninkii waa ii yimi soo ma kala duwnaa marka aan ku idhahdo nin aa yimid nin aadan garan wey ha laakiin haddaan ku idhahdo waa ninkiia maanta ii yimid waa ninaan isla ogeyn aniga adugu ha ood ila fahmaysa marka fiiri al markay ku jirto ninkii wey markaan al ku jirinna nin wey ah, rajulun nin laakiin alrajulu ninkii wey waa nin gaar ah oo aan isla fahmayno isla garanayno ah, ood ila ogeed malaha ah, ninkii aan leeyahay markaan algelso haddaan ka daayna waxaan leeyahay nin marka haddaan idhahdo qulaam wiil waay maanta wiilaan arkay haddaan idhaahdo waxba kama fahmayd sooma inuu wiil aan arkay laakiin miduu yahay ma garanayd sooma laakiin haddaan ku idhahdo wiilkii maanta waa is aragnay wiilkii waa midaan isla ogeyn anig adugu wiilkii mar haddaan waa midaan isla ogeyn sooma al marka la gelsho aw qulaam marka la yidhaho wiilkii wey marka laga daayana wiil wey nakiru noqona marka isimka ashu ku jirta waa macrif marka waa nuucii afraad walismu ismka wey alladii ismka fii dhexdiisa alif walaam alay ku jirto naxwu arajulu ninkii waalghulaamu wiilkii kii shanaad iyo wamaa kii udiifa la tiiriyey ilaa waaxidin mid loo tiiriyey waaxidkoo min hadiin arbacata afartan ka mida afartan mid ka mida kii loo tiiriyo idaafada baabkeeda kitaabka oo u dambeeya mudaaf iyo mudaaf ilayh haddii ism nakiro ahaa markii hore afartan aan soo sheegnay mid ka mid ah uu mudaafmey u noqdo macrifu isku bedela macrifu isku bedela ism marka hore ta nakiro ah afartan mid ka mida ah haddii loo idaafay waa loo idaafayna macnaheedu waxa wey ismka nakiradaa mudaaf biyuu noqona ismka macrifadaana mudaaf ilayhiu noqona macrifu isku bedela markaas macrifu isku bedelaya marka fiiriya haddeer waxaan hadda leeya fiiri kitaab aan kitaab ma nakira mise waa macrif nakira wey maxaa yidhaha kitaab haddaan idhaahdo waay warqado kastoo wax lagu qoray waa kitaab xataa waxaa ku qoran ma la fahmayo kitaab markaan idhahdo kitaab wuxuu noqon karaa mid qur-aan lagu qoray kitaab wuxuu noqon karaa mid xadiis lagu qoray mid fiqi lagu qoray mid naxwo lagu qoray حتى عربiga mida انجلiس ku qoran yahay arabiga kitaab waa l ha bوg waa soomaali ee carabiga kitaab alل wi wa ku qoran yihi soo ma jeed marka kitaab haddaan ku idhaahdo kitaabun aan ku idhi ma la garanayo mid uu yahay oo gaara ah? cidle xataa lama garana soo maa kitaab inta mudaaf ka dhigto mudaafuleeyga waxaad ka dhigtaa damiir waxaan ku idhi kitaabuka adiga kitaabkaadi ah, kitaabuka ama ama mutakalim idaafe kitaabii kitaabii aniga kitaabkaydii soo mid gaara maaha kitaab gaaraho la garanaa wey kitaabuka aan ku idhi antad iyo taabta isku bedele marka la itisaaliyo kitaabuka adiga kitaabkaagii aan ku idhi soo mid gaaraho la yaqaano maaha kitaabdaasa mudaafa kaabta ka dambayda mudaaf ilayhi kaabtaas waa damiir soo maaha waa macrifo khalaas kaasaasu ka kasbana kitaabkaanu macrifanimada isna macrifu noqona kitaab gaarho la yaqaano noqona waxaan ku idhi hulaami wiilkaygii ama waxaan ku idhi hulaamuka wiilkaagii macrifu noqona haye calamkiina u idaafee zayd soo maahan waxaan idhi kitaabu zaydin zayd kitaabkiisi sow kitaab gaara maaha kitaab gaaru macrifu noqona kitaabu zaydin kitaabudaa mudaafa zaydina mudaafulii zaydintaasu ka qaadana macrifanimada kitaab marka macrifu noqona kitaab layahaanu noqona soo ma kastoo nakiraa haddii afartan mid ka miduu mudaafilehi u noqdo wuxuu noqonaa macrifu noqona macrifu noqona waxaan leeyahay kitaabu haada ah, ninkan kitaabkiisa ir maxaan u idaafaynaya ismu shaariga noqday kitaabu haada macrifu noqona halkaasay noogu dhammaadeen shantii macrifada aheed shantii macrifada aheed kan koobaad qismiga kowaad muxuu ahaa mudmar kan labaadna ism calama kan saddexaadna ism mubhama oo u qaybsama labo kan afraadna isim al ay ku jirto kan shanaadna afartaas isimkii loo idaafeeyey mid ka mid a macrifu halkaasay nooga dhammaatay nakiraan gelayna wa nakiratu nakiro kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo shaa'icin mid ku faafay ah fii jinsihi jinsigiisa fii jinsihi fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa isimkaasoo laa yaktasu uusan gaar lahayn ahayn bihi isimka waaxidun mid duuna aakhara mid kale ka sokay waa nakiratu nakiro kullusmin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo shaa'icin mid faafay ahaaday fii jinsihi fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa ku faafay isimkoo laa yaktas uusan gaar la ahayn bi isimka waaxidu mid duuna aakhara mid kale ka soo kale nakiro waxaa la idhaha isim marka lagu dhawaaqo jinsigaas oo dhan ka dhaxeeya maalan banu aadamku waa jinsi ah, haddaan hadda waxaan leenahay mudakerka ragga waa hal jinsi jinsiga hadda waxa weeyaan nuuci xad camal u isticmaala marka waxaad tidhaahdaa ragga waa jinsi dumarkiina jinsi ka dhig markaan ku dhawaaqo marka aan idhaahdo fiiri rajulun aan idhi rajulun nin aan idhi magacaas jinsigaas oo rajul oo oo mudakarkaa jinsiga mudakarka afraaddiisoo dhanuu ku dhaca mid gaara ku dhici maa waa ka dhexeeya afraadda oo mudakarku iska leeyahay mid dhihi kara anaa rajul la yidhaha dadka kale lama yidhaha ma jiro waa ka dhexeey waa magac ka dhexeey marka lagu dhawaaqo ir haddaan idhaahdo masjidu masaajid oo dhan jinsi ka dhig masaajid ogta adduunka oo badan yihin soo maa adduunka o dhan way ku yaalin meel kastoo muslim joogo sida badan masjidun ma mid gaara ku dhaca maya masjidu markaa idhaahdo mid gaara ku dhacna magac ka dhexeey way masaajid oo dhan waxaan idhi beledun jinsi way magaalooyinku meel extra baan ku yaalin carab iyo cajabi muslim iyo gaalo magaalo kastoo dhisan baladun wey ah, oo magaalo weyn ah waa magac ka dhexeey magac marka lagu dhawaaqo intaas ka dhexeey markaad aragto maxaa leedahay nakiro imra'atun aan idhi haweeney mid gaara ku dhici me ah, imra'atun aan idhi yaddun gacan aan idhi waa gacanteeda gacan gaarama rijlun lug aan idhi kaasa waxa le magaca marka lagu dhawaaqo afraadoo dhan ka dhexeeya hadda haddaan idhahdo rajulun inta joogta iyo inta maqanba rajulun magacaas waa ka dhexeeya soo maa kaasaa la idhaha nakiro rajulun masjidun yaddun rijlun ra'sun kulli iska wad adeeg kitaabun waa kaasa nakiro wa nakiratu nakiradu kullu ismin ism dhammaantiis way ismkoo shaa'icin midkii faafay ahaaday fii jinsi fii afraadi jinsi jinsiga afraaddiisa ku faafa isimkoo laa yaktasu bihi uusan gaar la noqonin waaxid mid duuna aakhare mid kale ka sokay hadda bal yaa fahmay yaa fahmay hadda nakirada nakirada nakirada nakirada haye haye bal sayd cali bal inuu fahmayn karaan fiirin waxaan idhi jawaalun jawaalun waa mobile jawaalun ma nakira mase waa macrifa nakiro wey maasha allah maxaa yeel mid gaara magaciis maaha mid gaara magaciis maana mogtahay ama waxaan idhi xaasuub xaasuub waa combyuter xaasuub ani xaasuub xaasuub ma nakiro mase waa macrif waa nakiro ilaa waa magac ka dhexeeye waa magac ka dhexeeye shacrun aan idhi tin shacrun ma nakiro mase waa macrif waa nakiro waa kaas khalaas waa la fahmi magaca hadduu ka dhexeeyo afraad fara badan mid gaaru lahayn waxay leedahay nakiro hadduu mid gaara ku dhacna maxaad leedahay macrif waa la fahmay khalaas hadalkan dambe uu ku daray hadda meesha ay joogaan ardada fahamkoodu mid ay fahmi karaan ma intaas inuu ku ekeeyaa fiicnay wuxuu yidhi wa taqriibu la soo haddii la soo dhoweeyo wa taqriibuhu taqriibu tacriif qeexidda la qeexaayo nakirada haddii la soo كل mا سم dhamaantiis wey صلاح uu suubado دkخuلالف waa laami al inay gasho waa سم kasto al geli karto qof ibtidaaئi oo أjrوmi loo أkraa سمkan alaa geli karta iyo ma geli karta ma فahma mid kasta waa ku qasba iska gelin isag isaga ma kala فahmay ma qaban karta حataa ma yaqan meeشhaan aشhr laakiin macnihii horuu sheegay qof walba waa fahmi kara soo ma jeedi laakiin isimkan al lama geli karo haddaad tirahdo zayd al ma la geli karaa dee haye yaa ka jawaabaya haye ma la geli karo aadka gabalooda maskaxdooda cajaa'ibtaa iska jira sayd al lama geli karo laakiin calaa kulli xaal mustawaha ibtidaa'iga hadalkan dambe munaasab uma ah laakiin hadda waxaad adiga dareemaydaa is alla geli kara midaan la geli karin hora ka kale fahmi insha allah marka wuxuu ku leeyahay nakiro waxaa la yidhaha isim kasto al la geli karo laakiin aan ashi ku jirin ilaa al haddii la geliyo macrifuu noqona waa isim kastoo ashu qaba kartoo la geli karo laakiin aan weli la gelin kaasaa la yidhaha nakiro ma la fahmta wa taqriibuhu tacriifka la soo dhowayntiisa kullu maa shay dhammaantiis weeye salaxa uu wanaagsanaado dukhululifi walaami alif iyo laam inay gasho gelid wey dukhululifi walaami alif iyo laam inay gasho calayhi korkiisa naxwu rajuli walfarasi oo kale hadda waa macrifeey waxaa la rabay inuu yidhahdaa naxwu rajulin wa farasin xaal macrifu kan meesha nakira laga rabay waxaa la rabay inuu yidhaahdo naxwu rajulin wa farasin nakira waa taasaa maxaa yeele labadooda al waa aqbalayaan alrajul iyo alfarasa la dhihi karaa alfarasu faraskii waa mid gaara laakiin ka dacasho farasun aan faras waa nakiro maxaa yeele dhammaan waxa faras adduunka jooga mid kasta magacan waa ku dhaca haddii la yidhahda rajul wuxuu ku dhacaa kullu dakarin